alxamdu lilahi aladi aclى manaara اlislaam bالsunة wrafaca biha can اlqulub اlakinة wالصlaaة wالsalaam عlى nabiyina muxamadi اlqa'id ilى اljanة wعlى آlih وأصxaabih اladina jacalahm اllah amanaة lلnas wmina ama bعd fahada huwa اdars الsadis min alkitab الثالث من دروس الدورة الحديثية التاصيلية وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله waxaynu maraynay wain jaxada الشhaykhu shiikhu hadduu dafiro marwiyahu xadiidkii uu soo warinayay jasman si go-an ayuu u diiday oo u dadafay rudda xadiidkaa waa la celinaya oo la aqbali maayo aw ixtimaalan ama wuxuu u celiyo u diiday si ixtimaal ku jiro aan go-nayn qubila waa la aqbalayaa fi lasaxi qowlka sixada badan marka lagu socdo wa fiihi waxa ku sugan man xadaa wanasi oo waxa weeye kutub laga qoray halkan sheikhu wuxuu kaga hadlayaa masale muhima oo ku saabsan sifatu riwaayat اlxadiid ninku xadiidka markuu soo warinayo waxyaabaha uu la kulmayo waana kala weyn tahay markaad tiraahda xadaanii fulaan sheikh hebel baan xadiidkan ka maqlay ee uu idhaahdo igama maqal umaan sheegin ama uu sii adkeeya uu idhaahdo waa beenti haadaa kadib been buu iga sheegaya sidee la yeelaya shiikha waa ku kalsoonnahay waa shiikh iqa ah ardayga ka warinaya laftiisa waa ku kalsoonnahay waa iqo ardaygu wuxuu leeyahay xadaanii isagaa xadiidka ii sheegay waa inaanu ku kalsoonna alcadlu daabit wey aiqa shiikhii wuxuu yihi waa beenti xadiidkaa igama maqan marka waa iska hor yimaadeen sidee la yeelay culimmadu waxay yidhaahdeen laba xaalaa loo kala qaadaya shiikhuma si go-an buu u diiday waa masalo mise si ixtimaal uu ku jiro ixtimaalku waa maxay inuu idhaahdo laa acrifu ma garanaya anugu ama laa adkuruhu ma xasuusto iyo wixii la mida taas waa masalo masalana waa inuu shiikhu gooyo si go-an u diido xaafidku wuxuu inoo inooga dhigay hadduu gooyo iyadoo aan la kala qaaday rudda waa la celinay shiku hadduu si go-an u diido oo uu idhaahdo maa xadatuhu xadiikaa umaan sheegin ama uu idhaahdo kadibun calay u igu been abuuranay iyo wixii la mida intaba mar hadduu go'aamiyey waa la celinaya xaaladda labaad waa xaaladda ixtimaalku ku jiro oo uu leeyahay laa adkuruhu wallaahi ma xasuusto laa acrifu waxba ka garan maayo markuu i xadaatani xadiikaasaad ii sheegtay ma xasuusta buui waxaa dhici karta inuu isagana ilaawey xadiiskana ilaawey labadaba ama uu isaga ilaaway xadiikaad iga warinaysa ma xasuusta kaana waa la aqbalaya sababtu waa maxay xaaladan isuma dheeli tirna oo shiikuna waa shakisanya oo ilow baa ka muuqda iyo ma xasuusta wixii la mida ardayguna waa gooy isagaa ii sheegay bu markaa xaaladda ardaygaa la qaadanaya xaaladda uu gooyey shiikhu culimmada qaar labay usii kala qaadeen midi waxay tahay inuu yidhaahdo maa xadatuhu anigu xadiidkaa umaan sheegin xaaladina inuu caddeeyaba inay been tahay labaduba de waa la isbeeninayaa laakiin way kala adagyihin mar wuxuu leeyahay haadaa kadib waa been saasuu sheegaya marna ardaygii baa odhanaya xadaanii isaguna wuxuu leeyahay la maa xadatu lafteedu waa beenin laakiin culimada qaar waxay leeyihiin hadduu beeninta caddeeyo xaaladdaa la aqbali maayo waa faati sooma oo idhaahdo waa been laakiin hadduu go'aamiyo laakiin aanu beenin uu go'aamiye maa xadauhu buu xadiidkaa umaan sheegin ardaygii isaguna go-aan buu ku taagay labadaa marka laysu eego keebaa wax sugaya keebaa wax diidaya keebaa wax sugaya ardaygaa wax sugaya oo le xadiidka waa ii sheegay shiikhuna uu diidaya qaacidaduna waxay tahay almuhbitu muqadamu cala annaafi ka wax sugaya si sahlan wax iskaga sugi maayo masaladaynu ka hadlaynaana waa qof run lagu ogyahay marka ka wax sugaya inuu wax ismoodsiiya waa yarta laakiin ka wax diidaya waa u fududa inuu wax diido oo intuu ilaawow is idhaahda ma jirto waa siday culimmadu u idhaahdeen wamuhbitun almuhbitu muqadamun cala annaafi qaacidadaasaa la qaadanaya bal xaalada jasmiga ee aanu beenin culimmada qaarna wayba kasii fogaadeen oo waxay yidhaahdeen mar haddii ardaygu iqo yahay xaalnaba ardaygaa la qaadanay mar hadduu iqo yahay waayo waa muhbit warkiisaa la qaadanaya shiikhana loo joojin maayo masalada waxaa la yidhaahdaa masala aljasm masalada labaad waxaa la yidhaahdaa man xadaa wanasi waxaa kitaab ka qoray alxaafid addaara quطni kitaab la yidhaahdo man xadaa wanasi waxaa ka qoray alkhaiib albaghdadi ayaa kitaab ka alifay man xadaa wanasi waxaa kitaab ka alifay kutubta kusoo kusoo khulaasaynayo asuyuuطi tadkiraة اlmu'tasi fi man xadaa wanasi ayuu isaguna ka qoray waxaa lagu ururinayaa culimo xadiidkii ay soo wariyeen ilaawey oo lama xasuusanno ardayguna u leeya waan xasuustaa oo la aqbalayo tusaalayaasha waxaa ka mida xadiidkii uu soo warinayey suhayl bnu abi صaalix can abiihi can abi hurayra can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam annahu qaضىa biyamiini wahaahid xadiiku aiix muslim buu ku jira qadaa biyamiini washaahid nebigu wuxuu wax ku xukumay hal markhaati waxaanu naqaanaa laba markhaati sida badan xoolaha iyo wixii la mida laba markhaati nebigu wuxuu wax ku xukumay hal markhaati oo lagu kabay dhaar lagu kabay waana masale khilaafiya xadiidkaa waxaa soo warinaya suhayl ibnu abi saalix oo xadiikiisu xasan yahay raggii xifdiga badnaa maaha marka xadiikiisu waa xasan imaam muslimna saxiix ugu soo warinaya aabbihii buu ka warinayaa aabbihiina abu hurayra radia allahu tacaala canhu xadiidka waxaa ka wariyey rabiicata ara'i shiikhii imaam maalik baa ka wariyey suhayl ibn abi saalix rabiicata ra'yina waxaa ka sii wariyey cabdilcasiiz ibnu muxamed addaarawardi ninka la yidhahdo isna waa saduuq ninkaasaa ka sii wariyey marka sanadku wuxuu noqonayaa cabdilcasiiz ibnu muxamed addarawardi can rabiicata ara'i can suhayl can abiih can abi hurayra intaa waa halahya sooma ninkan la yidhaahdo cabdilcasiiz addarawardi ayaa wuxuu ihi mar dambe waxaan la kulmay suhayl baan la kulmay dabeedna waxaan weydiiyey xadiidkii waa xadiidkii uu ka warinayay rabiica rabiicana uu ka sii warinayay suhayl xadiidka markuu weydiinaya muxuu doonaya yaa shiikhii aad xadiiska ka qaadatay shiikiisi haddaad la kulanta ka war dee waa caali wey marka haddaad xadiidkii weydiiso uu kuu sheego shiikhii idin dhexeey horta meeshaad ka saarayso mid baad meesha ka saarta wa alabu lculuwi waataynu soo sheegnay culuwiga in la daneeyo shiikhiibuu la kulmo wuxuu uhi waa janis xadiidkaa ka waran buu rabiica ii sheegay buu ihi xadiidkaas aduuna kaa warinaya aabbaha kadibna abi hurayra wuxuu hi laa adkuru haada ma xasuusta bu xadiikaa ma xasuusta wuxuu yidhi markii dambe nin xalaal meerad badan bu ah wuxuu odhan jiray markuu xadiidka warinayo hadda waa xadiidkiisii xadaanii rabiicatu waa ardaygii ka wariyey canii anii xadatuu isagii baa laba jeer soo galay wuxuu ka warinayaa ardaygiisii oo de uu ku kalsooyo imaam weyn ila xadiiskii waa ilaawey ardaygiisii buu dib uga wariyey markaasuu haddana sanadkiis ku soo daray xadaanii rabiicatu canii waa rabiica shiikhiisi أنii xadatuhu an abi an abi hurayra an الnabiya salى الlahu alيه wasalam marka tusaalay u noqotay tusaalayaashuna waa marka xadiikaas khulaasada waxaanu leenahay xadiikaas mar haddii ninku iqo yahay sida raajixa waa la aqbalaya allaahumma haddii shiikaas yidhaahdo xadiiska daanaaban warinba ya anaaban xadiikaa haynba hadduu yidhaahdo sidee layga wariya taasi waa masale kale laakiin haddii xadiiku axaadiistiisa ka mid tahay labadooduna ay iqo yihiin mar walba ardaygaa la qaadanaya ardayga sida bacd muxaqiqiin ay tilmaameen laakiin hadda ibnu xajar siduu waana sida mashhuurkaa ah, waa haddii uu jamiyo waa la celinay haddii ixtimaal galana waa la aqbalay shiikhu wuxuu hi wain ittafaqa ruwaatu ruwaaddu haddii ay isku waafaqaan fii siyaqi اladaai gudashada odhaahiyadeeda iyo erayadeeda hadday isku waafaqaan أو ayriha ama waxyaabo kale oo min alxaalaati xaaladaha xadiiska loo wariye ka mida fa huwa isagu almusalsalu baa la yidhahda musalsalku waa wixii iska soo daba dhacay wy tasalsala ay tataabaca waata yidhaha musalsal buu noo daaraa dhammaanay yani wax isilaaxanna waxaa la yidhaahdaa alxadiiu aladii tataabaca ruwaatuhu calaa sifatin aw xaalatin qowliyatin aw ficliya waa xadiidka dadkii soo warinayay ay isku waafaqeen iskaga daba yimaadeen tilmaan ama xaalad hadal ah ama ficila ah. hadal ah ama ficila ah marka ama qowl buu noqdaa ama ficil qowlkaa iyo ficilkaasi mid walba wuxuu noqonayaa sifo ama xaalo sifo iyo xaalo maxay ku kala duwan yihin sifadu waa waxa qofka mulaasimka ku ah sida waa xaafid ama waa qaari wey ama waa qaadi ama muxamed baa la yidhaahdaa ama madiinuu ka soo jeedaa waxaasi waa sifooyin ka hai maaya xadiikan iyo axaadiis kale iyo meelo kaleba intaas way la socota marka haddii la yidhaahdo musalsal bilxufaad haddii la yidhahdo yacni ragga soo warinaya waa wada xufaad xadiidkanoo keliya xufaad maaha laakiin axaadiis kalena maxay noqonayaan waa xufaad wey kaa la yidhahdo xaaladuna xadiiskan unbay ku saabsanta xadiidkan ayay ku saabsanta bayquniyuhu muxuu yidhi musalsalun qul maa calىa waصfi أtىa mil ama wallahi anbani اlfatى kadaka qad xadaaniihi qaa'ima aw bacda an xadaanii tabasama halkaasaynu ka soo qaadayna xaaladii marka mid waliba uu yidhaahdo xadaanii fulaan wa huwa qaaim kadaaka xadaanii qaa'iman baan ka hadlay wa huwa qaa'im shiikhu xadiidka wuxuu ii sheegay isagoo taagan ka kalena uu yidhaahdo xadaanii wa huwa qaa'im xadaanii wa huwa qaa'im ay sidaa ku socdaan qiyaamku moo maxay ma ficil ba mise qiyaamka halkaa lagu sheegay ee raawiga loo sheegay ma sifay u tahay mise waa xaalo waa fahamtee baan filay waa xaalad xadiiskaa ku saabsan laakiin raggaasi meel walba dee ma taagna sida badan way fadhiyaan walaa tuxadi qaa'iman aw mudajic inta badan xadiidka fadhi baa lagu sheegaa hadda waynu u fadhinaa waa xaalad weey xadiidkaa ku timi laakiin axaadiistii kale dee looma taagna ayb aw bacda an xadaanii tabasama xadaanii uma tabasam qaala xadaanii fulaan uma tabasam qaala xadaanii fulaan uma tabasam waa dhul caddi atabasum ma ficil baa mise waa qowl waa ficil ma sifa mise waa xaalo ya waa xaalo waa xaalo musalsalka waxaa la yidhaahdaa sidii aynu soo maraynay waa min alkamaaliyaat wey asaasiyaadka maaha xawaashayntii iyo macaanayntii iyo qurxuntii ayuunbay ka mid tahay tusaalayaashiina horeynu usoo faahfaahinay waxaa dhici karta in qawlkii iyo ficilkii labaduba ay kulmaan qawlkii iyo ficilkii labaduba ay kulmaan sida xadiidkii waxaa weeye aamantu biاlqadar waqabada calى lixyati صaxaabigu wuxuu leeyahay nabigaan xadiidkaa ka maqlay xadiid ka hadlaya arkaan اliimaan dabeedna nabigu alayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ka dabageeyey aamantu biاlqadar waqabada calى lixyati صaxaabigiina markuu taabiciinta u sheegayey ee xadiidka dhammeeyey wuxuu ihi aamantu biاlqadar waqabada calaa lixyati maxaa la israaciyey qawlkii iyo ficilkii labadaba waa la israaciyey labadaba waa la israaciyey sidaasuu ku socday saasuu ku socday waxaa la mid a almusalsal biqiraa'at suurati saf markuu xadiidka u sheegaba suuratu saf buu bilaabay xagga kale uga saaray waxay isku waafaqeen biqiraa'ati saf iyaduna waa xaala wliyi xaal qawliyi xadaanii washabaka bayna asaabici maxay noqonaysaa xaala ficliyi waxay noqdeen dad madiine ka soo wada jeeda fulaan can fulaan can fulaan waa la eegay waa wada reer madiina maxaa la odhanayaa musalsal bilmadaniyiin waa ifa ruwaadda ku sugan waxaa ka mida ah ifatun fii siiqati riwaaya waata shiikhuu inoo sheegay fii siyaqi اlada sanadka dhammaantii waa xadaana ama waa samictu maxaa la odhanaya musalsal bisamaac musalsal bitaxdiid dhammaantood xadaanaa bay yidhahdeen waana kuwa ugu fiican wey in can laga waayo wada xadaanaa noqdo samictu wada noqdo waxaa la mida kaa bayquuniya inoo sheegay ama wallaahi amba'ani اlfata sanadku wuxuu musalsal ku noqday amba'ni amba'ni amba'ni amba'ni baa la wada isticmaalay kaasaa waxaa la yidhaahdaa musalsal baa la yidhaahdaa wuxuu noqdaa musalsal bizamaan xilliga oo mid waliba uu odhanaya xadaanii fulaan fii yowmi اlciid xadiidkaa maalin ciida buu ii sheegay markaasuu ka kalena odhanaya xadaanii qaala xadaanii fulaan fii ywmi اlciid qaala xadaanii fulaan fii ywmi اlciid can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam xadaanaa fii ywmi ciid ywm اlciid waa xilli wey waa zaman waxaa la mida musalsal bilmakaan meel inuu yidhaahdo waxa weeye marka xadiidka la dhammeeyo xadiis ducada ku saabsan waqad dacawtu bihi fi lmultazam fa ujiibat dacwati ducada waan ku ducaystay welibana albaabka kacbada hoostiis baan ku ducaystay waa layga ajiibi oo ilaahay waa iga aqbalay almusalsal biijaabati ducaa fi lmultazam kacbada iyadoo la haysto waa meel waa makaan haakada waxaasoo dhan musalsal baa la yidhahda waxaa la mida ah xadiikii aynu arbaciinka ku soo marno laa tadacanna fii duburi kuli salaa an taquula allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik arbaiinku maynaan soo mareen mucaad baynu soo marnay wallaahi inii la uxibuk laakiin waynu sheegay markaynu saxaabiga ka hadlay nabigu waxa uu ku yihi wallaahi inii la uxibuk falaa tadacanna fii duburi kulli salaa an taquul allaahumma acinii mucaadow ilaahay baan ku dhaartay waan ku jecela salaadda markaad ka baxdaa allahuma acinii ku ducayso mucaadna ardaygiisii sunaabixi buu ku yidhi sunaabixina ardaygiisii xubulli abi cabdiraxmaan alxubulli ayuu ku yidhi wahaakada musalsal buu ku noqday culimmadu waxay idhaahdeen musalsalku way yar tahay inta uu musalsalnimo ku wada ansaxo waxaa dhici karta tasalsulku inuu meel ku istaago inta damba bilaa tasalsul ay tahay inta badanna dacfi kama madhna dacfi kama madhna way yar tahay inta musalsalkuna wada dhammaystiran yahay sanadkaa musalsalkuna uu saxiix yahay aad bay u yarta laakiin waa mulaxulcilmiguu ka mid yahay ujeeddada loo danaynaya waa maxay in la ogaado ardaygu inuu xadiidka xifdiyey sababtu waa maxay dee xadiidkiina uu hayaa markuu xadiidka shiikha ka qaadanayayna xaaladiisi buu ogyahay shiikhu waa taagnaa waa fadhiyey uu dhoolla caddeeyey qacmuhu isgelinayey sidanuu ahaa waxay kutusaysaa inuu xadiidka si fiican u hayo si fiican uu hayay kutusaysa masaladaana intaasaynu kaga baxayna waa almusalsal shiikhu wuxuu hi wa siyaqu gudbinta siyaqdiisu odhaahihiisu xadiidka marka la gudbinayo samictu weeye waxadaanii uma ahbaranii wa qara'tu calayhi uma quri'a calayhi shiikhii baa lagu dul akhriyey wa ana asmac anigoo maqlay uma anba'anii baa ku xigay uma naawalanii uma shaafahanii uma kataba ilay uma can iyo wanaxwuha wixii la mida mid walba waa la dul istaagi doonaa insha allahu tacaala laakiin intaynaan mawduuca u gelin baabkan waa baab weyn oo baabka culumulxadiidka ka mida waxaa loo yaqaanaa baabu taxamuli waladaa baa loo yaqaana xadiidka in la soo qaato iyo in la gudbiyo marna arday baa tahoo shiikhii baad ka qaadanaysa marna shiikh baa tahay oo waad gudbinaysa waa labadaa xaalo asalku waa taxamulka qaadashada xadiidka gudbintuna waa baab kale laakiin gudbintu waxay ku dhisan tahay qaabkii aad u soo qaadatay qaabkii aad u soo qaadatay markaad gudbinayso nidaam bay leedahay waa in la ilaaliya qaabkii aad usoo qaadatay haddaad qaab u qaadato qaab kale ku gudbin maysid waa inta shiikhu inoo sheegay taxamul iyo adaana way kala duwan oo culimmadu waxay leeyihiin yushtaradu fi اladaai maa laa yushtaradu fi اtaxamul xadiidka marka la qaadanayo waxaa loo shardiyaa xadiidka marka la gudbinayaan u jeeda xadiidka marka aad gudbinayso ee dadka aada u gudbinayso shuruud baa loo baahan yahay aan loo baahnayn marka aad qaadanayso tusaale ahaan ilmo yaroo sabiya oo laakiin wax kala fahmaya toddoba jir lix jir iyo wixii la mida ayaa xalqadii la keenay yataxamad xadiidkii waa qaadaya uu dhegaysanaya waa loo xisaabinaya laakiin markuu gudbinayo waa inuu qaangaadhiya waayo de haddaanuu qaangaadhin oo sabi yahay oo been ina ugu dhex daro miyuu ku dambaabaya mamuu qaangaadhin mamuu qaangaadhin marka ku aamini mayno waa inuu qaangaadha mukalaf waa inuu noqdaa waa sabigii waxaa la mida ninbaa isagoo gaala nabiga la kulmay axaadii buu ka maqlay dib buu ka soo islaamay markuu gaalka ah axaadiistii u maqlay ma dib buu u qaadanaya mise waa ku filanta waa ku filanta waxaa la mida isagoo faasiqa oo aan cadli ahayn ayuu shiikh axaadiis ka qaata uu ka qaadan kara laakiin markuu gudbinayo waa inuu yahay cadli markuu gudbinayo waman bikufrin aw siban qad xamala aw fisqihi uma rawaa id kamula yaqbaluhu ljumhuur bukhaariyo muslimna way ku jirta muttafaqun calayh jubayr bnu mucim dagaalkii beder markuu u yimi dadkii la qafaashay toddobaatankii maxbuus ee madiine ku xidhnaa heshiisyadeeda markuu u imanayay wuxuu ihi masjidkaan imi iyadoo nebigu salaadii maqhrib dadka uu ku tujinayo ku tujinayo qara'a almagriba biuur fakaada qalbii wuxuu hi falamaa balaga qowlahu tacaala am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaqu samaawaati wاlarda waa gaal bal laa yuuqinuun wuxuu ihi kaada qalbii an yaiir nabiguna aad buu u cudmacaana alayhi الsalaau wasalaam wuxuu ihi qalbigaygu inuu duulo ayuu ku dhowaaday aayadihii buu dhuuxa waa gaal bu wuxuu hi wadalika أwala maa waqara اliimaanu fii qalbi markaa muu islaamin laakiin waxbaa ku dhacay marka kadib soo islaamay xadiiku bukhaariiyo muslim buu ku jira xilligu ka warramayo muxuu ah gaal buu ah nebigaan maqlay oo duur salaaddii maqhrib ku tujinay waana masale fiqiyo salaadda maqhrib maxaa lagu tujinay ma qul wallahum baa lagu wareegaya mise marmar waa waduuroo safxad iyo laba safxadooda baa lagu tujinaya waa masale fiqiya masaa'il baa ku dhisan waa la daliishadaa qaababka loo qaadanayo waxaynu nidhi waa sideed inaad shiika ka maqasho sidaad hadda iga maqlaysaan idinku waa dhegaysanaysaan aniguna waan jeedinaya taas waa mid cagsiga ardaygiibaa akhriyaya shiikuna uu dhegaysanaya labadaa waa la laisku waafaqsay waa labada ugu xooga badan wey waxbaa la kala maqlaya waxaa sadbaxeeya oo iyaduna asala alijaaza shiiku inuu ijaazeeyo ijaazaduna waa fasax riwaayada la ysu fasaxayo oo faa'iidaynaysa si duuduuban in xadiidka lagugu sheegay idnun fi riwaaya yufiidu alikhbaara alijmaaliya curfa waxaa ka odhanayaa tusaale ahaan saxiixu lbukhaariga ayaan idin ijaazeeyey sanadkaas baanan idinku ijaazaynaya markaa bukhaariga oo dhan baad iga warinaysa marba xadiiskaad soo qaadato sanadkii ubaad ku dabaqabanaysa waa ikhbaar ijmaaliya ah. waa taxdiid ama waramid guud wey laakiin fasaxaa hadda looga dalay ijaaza la yidhahda imsan marayna saddex ka afraad waxaa la yidhaahdaa almunaawala sheikhu kitaabkiisii buu kuu dhiibay kitaabkiisii axaadiisu ku qornayd buu kuu dhiibay ka shanaad waa alkitaaba sheikhu wuxuu kuu soo qorayaa axaadiis labadaasina waxay u baahan yihiin ijaazo ijaazay u baahan yihin oo hadduu kitaabki isaga kaa dhiibo aan odhan waan kuu ijaazayey inaad iga warayso ama uu kuu soo qoro axaadiih waxa weeye socon mayso sida loo badanya intaasi haddii laysu ijaazeeyo waa sax weeye intaasi waa imsa han baynu sheegay saddex baa iyagu daciifa saddexaasi waa maxay waa aliclaam iyo alwasiya iyo awijaad alwijaada iclaam waa maxay shiikhii baa wuxuu yidhi ismaaciilow xadiidka inama alacmaalu biniyaat waxaan ka warinayaa fulaan iyo fulaan iyo fulaan iclaam buu ku siiyey ogeysiis ama wuxuu ku yidhi kitaabka hebel la yidhaahdo waxaan ka wariyaa hebel iyo hebel ogeysiis buu ku siiyey ee iga wari muu odhan iclaam baa la yidhahda wuxuu ku yidhi haadaa riwaayati buuggaasow ma aragtid kumuu dhiibin kumana ijaazayn kitaabkaasi axaadiistaydii baa ku jirta buu ku iclaam baa la yidhahda ogeysiis xunbu kuu sheeg ka labaad waa alwasiya wuxuu idhi haddii aan dhinto ama aan safro kutubtayda axaadiistu ku qoran tahay waxaanu dardaarmay ardayga hebel la yidhaahdo muu odhan hayga warin kutubtaa ku wareejiye buu ka saddexaad shiikhuu yaqaano khadkiisa iyo fartiisa ayuu helay kitaab axaadiistiisu ku qoran tahay oo de kitaabkiibaaba ka lumay maalan ama waxaa weeye xaashado dabayshu qaaday buu hela dabadeedna wuxuu arkay inuu ciddii lahaydna garan maayo fartuna waa fartii shiikh hebel shiikh hebel hadduu doono ma noola haddii looran lahaa hawgey waabuu dhintayba muxuu samaynaya saddexdaas alwijaada wlwasiya wliclaam waa saddexda ugu daciifsan wey culimmadu waxay leeyihiin hadduu haysta ijaaza caama ijaazo guud oo shiikhaa uu ka haysto inuu ka wariyo axaadiistiisa isagoo ijaazadaa guud ka haysta kadibna wasiyada uu helo dardaarankaas ama ogeysiiskaa uu helo ama uu helo maalan buugaagtiisii oo khadkiisa uu garanayo uu ka warinayaabaa le haddaanu haysanna la daliishan maayo kana warin maayo wuxuu isticmaalayaa awsaalii wajadtu fii kitaabi fulaan kitaabkii hebel waxaan ka helay xadiiskaas aclamanii shaykhii wuxuu ii ogeysiiyey kada wa kada saasuu odhanay laakiin akhbaranaa iyo iyo inuu riwaayo ka dhigo laga yeeli maayo waxay kaloo culimmadu tilmaameen kuwaa laftooda haddii sanadka ku yaallaa u ansaxo waa lagu camal falaya oo hadda saxiixulbukhaarigii baa inalaga yaalla soo maa dee sanad uma wada lihin laakiin waa kitaabkii saxiixulbukhaari waynu iska hubinnay waa isagii axaadiista ku taallada waynu dhaqan gelinaa wa fi alaaai idaa saxa sanad naraa wujuuba camalin fi muctamid sanadka ku jira hadduu ansaxo shiikh baa waxaad heshay khadkiisii oo aad garanayso baad heshay isagoo sheegaya waxa weeye kada wa kada xadiid sanadkii baad eegtay waa saxiix waad ku camal falaysa laakiin warin mayse xadaanii odhan mayse laakiin xadiidkii waad ku camal falaysa mar haddii shiikhaasi warinayo sanadkuna saxiixi oo axaadiista qaarna waa ku timi way noo iman doontaa insha allahu tacaala waay shiikhu wuxuu uhi falawalaani labada hore waa labadee waa samictu iyo liman samica waa ninkii maqlay waxdahu xaal uu keligii yahay min lafdi shaykhi shiikha lafdigiisa kii maqlayay baa iska leh oo hadda haddaad xilligii sanadka la soo dhaafiyey hadda markaad iga warinaysaan xadaanii iyo samictu baad odhanaysaa nin waliba de keligii ayuu odhanaya fain jumica haddii la jamciyo oo maxaa la odhanaya samicnaa iyo xadaanaa jamc baa laga dhigay famaca gayrihi waa iyadoo cid kale ay la socoto oo hadda de jamc baa tihiino waxaa odhanaysaan xadaanaa samicnaa baa odhanaysaan qofku hadduu keligii iska dhigana dee dhib male waa loo ogoliyey kuma khasban inuu jamaca sheego hadduu naftiisa ka hadlo idhaa samictu iyo xadaanii xataa isagoo jamac jooga wax dhiba male waa loo ogoliyey laakiin isagoo keligiiya ma odhanayo xadaanaa iyo samicna haddaanu naftiisa weynaysiinayn taasina tawaaducay khilaafsanta waa keligii dabeedna wuxuu leeyahay xadaaanaa naadaa dee jamaca ninka isweynaysiinayana waa isticmaalaa waa nin culusoo ka dhigan jamac ka dhigan baa looga jeeda marka taasi waa naadir wey waayo waxay khilaafsan tahay tawaaducay khilaafsantahay naad culimmadii jaacadda madiine noo dhigayeyna aad bay hawshaa noogu adkayn jiray markaanu baxiga u geyno baa waxaad odhanaysa adoo wax tacliiqinaya qulnaa haadaa laa yajuus qulnaa waxaanu nidhi haadaa kani laa yajuus ma banaana dabeedna shiiku wuxuu odhanaya qulnaa ayaad uga jeeda yaa kula socdo maya waa keligii oo haddaa qulnaa maxaad u tiri waa tacdiim oo saad si weynaysiisaa arday baaba tahay dib u saxbaash qultudhe qultudhe marka luqa ahaan waa la ogol yahay laakiin adab ahaan qofku inuu waxa weeye aad u isticmaala maaha xoogaa tawaaducay khilaafsanta lakiin luq ahaan waa caadi wey fain jumica haddii la jamciyo famaca hayrihi waa iyadoo cid kale ay la socoto shiikhu wuxuu wa awaluhaa kooda hore waa samictu asraxuhaa isagaa ku cad wa arfacuhaa ku sareeya fi limlaa'i marka wax la yeedhinay shiikhu wuxuu kaga hadlayaa xaaladaa shiikhu xadiidka gudbinayo samictu iyo xadaanii samicna iyo xadaanaa intaba waad isticmaalaysa laakiin keebaa fiican oo xoog badan ma samictu mise xadaanii shiikhaan ka maqlay buu midi leeyahy ka kalena muxuu leeyahay xadaanii isagaa ii sheegay xaafidku waa gooyo wuxuu ihi samictu baa xoog badan samictu ayaa xoog badan samictu waxay ku xoog badan tahay samictu iyo samicna waxaan ka ahayn shiikhaan ka maqlay looma isticmaalo wax kale looma isticmaalo laakiin xadaanaa iyada madmadow baa soo gelaya maxaa soo gelaya waxaa soo gelaya ninku inuu yidhaahdo xadaanaa waa inaan darsigaynala joogin oo ardayda ka mid ahayn oo magaalada jooga dabeedna wuxuu leeyahay xadaanaa sheekh xasan ayuu leeyahy ina lamana joogo laakiin muxuu uga jeedaa xadaa ahla ree burcu sheegay waana sida ka dhacday xasan albasri imaamkii weynaa imaam weyn buu ahaa laakiin ragga tadliiska badiyuu ahaa wuxuu yidhi xadaanaa abu hurayra markaa can hadduu idhaahdo la aqbali maayo dabeedna wuxuu hi xadaanaa abu hurayra waxaana la og yahay inaanu soo gaadhin oo aan waxba ka maqal baa la og yahay markii la baadhay waxaa la yidhi xadaanaa wuxuu uga jeedaa ay xadaa ahla اlbasra isaguna waa basri wey basru isagu laakiin lama joogi laakiin adigu maxaad u qaadanaysa inuu toos uga maqno marka xadaa xaalkeedu waa sidaas waxaa taa sii xoojinaya xadiidkii qisadii dajaal oo dajaal marka dadka uu imtixaamayo ayaa nin buu imtixaamaya dabeedna ninkiibaa wuxuu ku odhanayaa markuu calaamadihii ku ogaa nin ahlicilmiyabu ah wuxuu ku odhanayaa anta aladii hadda waa xilliga dajaal wey innagaabaan gaadhin weli wuxuu ku odhanayaa dajaal anta aladii xadaanaa rasuulu اllah waxaa tahay ninkii rasuulka alle uu noo sheegay xadaanaa rasuulu اllah xadaanaa rasuulullah yaa isticmaala saxaabadaa isticmaalay ninkana akhiru ku soo baxay laakiin muxuu uga jeedaa anta aladii xadaanaa ay ummatahu ummadiina de waa ka mid somaa isagu waxa weeye ummaddii uu nebigu u sheegay baan ka mid ahay wy xadaanaa rasuulullah marka xadaa waxyaabahaasoo dhan baa soo gelay marka waxaa ka xoog badan samicnaa baa ka xoog badan iyo samictu qolada odhanaya xadaa xoog badan iyagu maxay leeyihiin dhinaca kale ka eegayaan waxay leeyihiin xadaanaa shiikhu inuu xadiidka kuu sheego oo uu kula doonaya laga fahmaya laakiin samictu laga fahmi maayo oo shiikhu hadduu kuu diido xadiidka oo aad ka dhuumato oo aad gidaarka dabadiisa soo istaagto xadaanaa dee odhan kari mayse laakiin waxaad odhanaysaa samictu waad maqashay dhagaahagaad ku maqlaysa xadiikuna kula shiikhuna kula dooni maayo oo sida dee ku dhacday imaam nasaa-i oo kale way noo iman doontaa insha allahu tacaala marka iyadana ixtimaalaadkaasa ku sugan waxaa laga yaabaa nin aan xadiidka lala doonay inuu meesha fadhiyo ama majliska laga caydhiyey oo shiikhu xadiiskiisa u diiday dabeedna intuu gidaarka soo istaago ama daaqada ama daaha dabadiisa dee samictu waa odhan karaa soo muu maqal u odhan kara laakiin way ku adagtahay inuu ihahdo xadaanii waayo isaga ugalama jeedin waxyaabahaasoo dhan baa ku sugan laakiin sida saxiixaa waa sida xaafidku sheegay samictu baa xoog badan welibana filimla marka imlaha la joogo xaaladda imluhuna xaaladaha kale way ka xoog badan tahay imluhu waa maxay inuu shiikhu u soo fadhiisto axaadiista inuu sheego marna shiikhiioo degdegsanoo waddada lugaynayaad qabatay shiikh xadiiseba laii sheeg cala sariic idinkoo wadada lugaynaya uu kaaga gaadhsiiye way kala duwanta iyo marka lala ballamo ee uu yeedhinaya axaadiista mudaakaradii baa la mida axaadiis baa la isweydiinaya la mudaakaroonaya nin baa wuxuu sheegayaa xadiis ninka kale aanu maqal dacfi baa ku jira marka xaalad xadiis la kala qaato waxa la barwana xaaladda imlaaga marka shiikhuu usoo soo fadhiistay ee u diyaargaroobay ee uu yeedhinay xaaladdaasi welibana sii xoog badanta shiikhu wuxuu ihi wاhaaliu ka saddexaad iyo wاraabicu ka afraad waa maxay akhbaranii iyo qara'tu calayh waa ku dul akhriyy waa liman mid weeye qara'a binafsihi naftiisa waxa weeye u akhriyey fain jumica haddii la jamciyo oo jamac laga dhigo jamac sidee ku noqonays qara'na oo kale ama akhbarana oo macnaheeda joogta ama qara'naa calayhi waanu ku dul akrin waa jamac shiikhu wuxuu yidhi fain jumica haddii la jamciyo fahwa isagu kalkhaamisi ka shanaad buu la mid yahy ay isku xukum kii shanaadna muxuu ah quri'a calayhi wa na asma quria calayhi shiikaa lagu dul akriyey wa na asmacu anigoo maqlaya waayo ardaydu hadday badan yihiin dee midunbaa akrinaya kuwa kalena way dhegaysanayaan asalkuna waa sidaas marka ardayda mid ka midi uu akhriyayo shiikhuna uu dhegaysanayo o u ogolaanayo akhbaranaa waad isticmaali karta ila waa jamce qara'naa calayhi waanu ku dul akrina waad isticmaali karta laakiin maxaa ka fiican qofkii inuu yidhaahdo quri'a calayhi wa ana asma shiikhaa lagu dul akhriyey aniguna kuwii joogay ee maqlayay baan ka mid ahay saddexdaas waa isku wada nooc wey waana siduu isticmaalayay imaamu nasaai imaamu nasaai saaxibu sunan ayaa wuxuu yimi masar buu yimi wuxuu doonayaa axaadii inuu wariyo markaa shiikhii uu doonaya axaadiista inuu ka qaato oo la yidhaahda alxaari ibnu miskiin ayuu isiri axaadiis ka qaado dee ardayduna way isku shidaan marar baa la ysku jeystaa dabeedna niman baa shiikhii ku diro waxay yidhaahdeen innahu yarfacu alkalaama ila asulطaan ninkani oo basaas bay yidhaahde madaxdu warka kaa gaadhsiinaya haddaad ku yara baydho madaxa hadda layf iyo wax layska duuba iyo ma jirine waxa weeye ninkani warkuu qaaday oo dowladda u geynay ayaa shiikhii lagu yidhi sideedana dadku way ka sasaan haddii la ninkaasi warku qaadaa khatar weyn dabadeedna shiikhii wuxuu yihi yaano xalqadayda soo fadhiisa nasaaina safar buu usoo galay isagaan u socday inuu axaadiis ka qaato shiikhuna wuxuu u fadhiyaa xalqad axaadiistii baa laga qaadanay dabeedna muxuu sameeyey daaha dabadiisuu soo gala ardadu shiikhii bay ku dul akhriyaya shiikhuna waa u fasaxaya dabeedna muu odhan akhbaranaa iyo qara'naa calayhi iyo wixii la mida muu odhan nasaa-i markuu ka warinaya alxaari bnu miskiin wuxuu odhanayaa quria calى اxaariث bni miskiin wa ana asmac waxaa lagu dul akhriyey anigoo maqlay waayo looma ogolay looma ogolay sidaa ugeed akhbaranaa iyo uu iska daayey uu iska daayey xaaladaha waxaa la isticmaalayaa xaaladda cardiga alqira'aةu calى الshaykh saasaa loo soo warinaya ma bannaan tahay xadaana way bannaan tahay laakiin waa in la qaydaan samictu ma bannaan tahay ma bannaana miyaad ka maqashay shiikha waxba kamaad maqan marka samictu sax maa laakiin xadaanaa waa la ogol iyadu way ka sahlanta laakiin maxaa la odhanaya xadaanaa qiraa'atan calay ahbaranaana iyada waa mulaq waa qayd iyadu uma baahna waayo inta badan cardiga loo isticmaala kaasina waa kii labaad w shiikhu wuxuu hi walimbaau imbaagu ambani bimacna alihbaar buu la mid yahay ilaa fii curfi lmutaakhiriina qolyihii dambe wixii ay isla garteen mooyaane ee curfigooda noqday fahuwa kuwa mutaakhiriintaa wuxuu noqday imbaagi lilijaazati ijaazada in loo isticmaalo kacan xaal ay la mid tahay shiikhuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa ambaanii ama ambaa fulaan iyo wixii la mida marka la isticmaalay ama amba'ana fulaanu goormaa la isticmaalay shiikhu wuxuu ihi amba'anaa waxay la tahay xagga luqada iyo xagga isilaaxa muxadisiinta labadaba waayo naba iyo khabar waa isku mid akhbaranii iyo amba'anii waa isku mid waa isku mid wuu ii waramay wey xagga luqada isilaaxanna waa sidaas waa bimacna alihbaar ahbaranaa bay la midta marka shiikha marka lagu dul akhriyo ayaa la odhanayaa amba'anaa ama ahbarana ama amba'anii ama akhbaranii waa isku mid waa mutaqadimiintii laakiin qolyihii dambe akhbaranaa waxay u daayeen xaaladda shiikha lagu dul akhriyay amba'anaana waxay u isticmaaleen ijaazada marka shiikhuu idhaahda ajaastu waan idin fasaxay xadiiska inaa iga warisaan marka xaaladda ijaazada ayay ambaa u isticmaaleen xiliyadii dambe ee ijaazadu badatay can xaalay la mid tahay yani xiliyadii dambe can waxaa loo isticmaalay iyadana ijaazada oo ninku hadduu idhaahda can fulaan ay ajaazanii waa ii ijaazayeybaa macnuhuu dhacay qolyihii dambe sidaasoo kale ayay ambaa noqoto ilaa asalkeedu ahbaranii bay lamid shiikhu wuxuu ihi wacancanat lmucaasiri weli waxaa inoo socda siyaqdii la isticmaalayay shaafahani iyo kataba ilaya iyo kuwii la midkahabaa inoo soo socda laakiin maadaama can la sheegay axkaamtii can wax ka mida ayuu sheikhu halkan ku tilmaamay wa cancanatu lmucaasiri kii waxaa weeye mucaasirka la ahaa raawiga kuu ka warinayo cancanadiisu yani labadii isku xilliga ahae wax kala warinayay ardaygu markuu can isticmaalayo ee mid la xilliya la casriya can uu isticmaalayo maxmuulatun waxaa lagu ilaa min almudallisi kii mudalliska ahaa mooyaane kii wax qarinayay ee canta wax inoo dhex gelinayay isagaa laga aqbali maayo wa qiila waxaa la yidhi yushtarad waxaa la shardinaya hubuutu liqaa'ihima labadoodu inay kulmaan sugnaanshaheeda la shardinaya ardaygii canta isticmaalay iyo shiikhii uu canta u isticmaalayay inay kulmaan baa la sharinaya walow maratan ay walow kaana liqaau maratan kulankaasi mar keliyaba ha noqdo hal marba ha kulmaan wa huwa almukhtaaru waana sida la dooranayo masaladan waxaa weeye waxaa la yidhaahdaa cancanat lmucaasiri horta mudallis marnaba la aqbali maayo can haddii la isticmaalo oo ninka can isticmaalay uu mudallis noqdo mudallis noqdo tadliiskana hore inu soo sheeg oo ninka waxaa weeye shiikhuu axaadiis ka maqlay ama uu la kulmay ayuu ka warinayaa axaadiis aanu ka maqal isagoo can isticmaalay isagoo can isticmaalay kaasaa mudallis la yidhaha marka waa inuu la kulmay ama axaadiis ka maqlay hadduu ka maqlay da la kulmo axaadiis ka maqlay laakiin hadda wuxuu ka warinayaa axaadiisaanu ka maqal wuxuuna isticmaalayaa can ka waxaa la yidhaha mudallis baa la yidhaha la aqbali maayo hadduu can isticmaalo hadduu tadliiskiisu tadliid tadliiska uu isticmaalay naadir yahay waa la aqbalaa haddii la ogaaday dadka uu qariyey dad iqaada inay yihiin laa yudallisu ilaa can iqaat iyadana waa la aqbalaa laakiin waa xaalada yar hadduu tadliiskiisu badan yahay la aqbali maayo ka inaga dhig waxaa soo hadhay nin can isticmaalay laakiin shiikhuu can uu isticmaalay isku xilli bay nool yihiin isku xilli bay nool yihiin cantiisa ma la aqbalaya tadliisna kuma dhaqaan tadliisna kuma naqan marka ninaynaan tadliis ku aqoon ayaa wuxuu idhi can fulaan buu fulaankii baynu eegnaye isagii mucaasir bay noqday isku xilli bay noqday dad ay suuragal tahay inay kulmaan oo isku xilli wada nool tusaale ahaan midina makuu joogay midina wuxuu joogay ciraaq buu joogay xoogaa musaafa udhaxaysa laakiin waxay wada joogeen oo dunida ku wada noolaayeen afartan sano kii ciraaq jooga miyaanay suuragal ahay inuu soo xajiyo oo ninkan la kulmo xadiiska qaat waa suuragal suuragal wey laakiin hadduu dunida daafaheeda joogo oo ay fog tahay muddada ay wada noolaayeenna shan sano aysa soo gaadheen xaaladaasoo kale de waxaa fog inaysa soo gaadhaan baa fog ma waxa ku filan bay leeyihiin inay suuragal tahay inay kulmaan mise waxa khasaba inay kulmaan oo ay caddaatay inay kulmeen walow hal mar ha noqoto xaafidku waxa uu qaatay markii hore uu inoo sheegay waxa weeye inay isku xilli yihiin samaac baa lagu qaaday can hadduu isticmaalo oo aan la ogaan inuu la kulmay waa la aqbalay wa qiila buu yidhi qiilku inta badan muxuu tilmaamaa dacfi buu tilmaamaa waxa la yidhi waxa khasaba inay kulmaan walow hal marna ha noqoto laakiin wuxuu ihi qiilkaasa huwa almukhtaaru sida la dooranayaa kaasuu qaatay waana halka imaamu lbukhaari iyo imaamu muslim ay isku khilaafeen imaamu lbukhaari wuxuu taagan yahay labada isku xilliga hadday can isu isticmaalaan waxa khasaba inay walow hal marna ha noqotee liqaagu inuu sugnaado oo ay kulmaan baa khasaba waana sida shiikhiisu uu qabo caliyu bnu lmadiini a'imadii nuqaadda ahayd a'immat lcilalna ay ku tageen qadiiman a'imadii dambana ibnu xajar khaiibu lbaghdaadi ciraaqi suyuuطi a'imadii musطalaxee waaweynaaye dambana waa sida ay ku tageen qadiimanna waa sida lagu tegey in loo baahan yahay liqaa in loo baahan yahay liqaagaasi kulankaasi hal mar ha noqdo haddii ay suuragal noqoto inay kulmaan taasaa ku filan marka cantii waa la aqbalaya xataa hadday sugnaan weyda inay kulmaan waa la aqbalaya imaamu muslim kitaab buu ka qoray aad buu ugu dooday wuxuu ihi masaladu waa ijmaac shiikhiisii bukhaarina aad buu ugu dhaleeceeyey walow aanu magacaabin uu ku fogaaday meel adagna waa iska taagay masaladuna waa ijmaac kulan in la shariyaana wax jira maaha waa imaamu muslim ijmacna waa kusoo naqday dhinaca kale imaamu lbukhaari culimaa difaacay oo iyaguna yidhi imaamu muslim qardajeex buu wadaayo waa ijmaac in liqaa in la ay tahay laabudda minhu marka waa masaaisha cajiibkaa ee labada dhinacba ijmac lagu soo naqday liqaa ma la sharinayaa waa sida bukhaari ijmac baa lagu soo naqli la sharin maayo liqaa hadday isku xilli noqdeen la sharin maayo waa sida muslim qabo iyadana ijmac baa lagu soo naqli laakiin sida xooga badani waa sida imaam albukhaari inaa xasuusataan mooyaane watatafaawatu rutabuhumaa soo maynaan soo marin صaxiixa iyo xasanka rutbadiisu way kala xoog badan tahay marka waxaynu u tusaalaynaynaa bukhaari iyo muslim waxaynu waxaa xoog badan bukhaari masaladana ka mida ah waxyaabuu ku xoog badan yahi bukhaarina wuxuu leeyahy liqaa waa in la helaa muslimna waa inay isku xilli noqdaan keebaa xoog badan dee liqaagaa xoog badan waxyaabaha bukhaari ku xoog badan yahay masalada intaasaynu ku dhaafay shiikhu wuxuu ihi wa waxay ilaaqeen almushaafahata bay ilaaqeen fi lijaazati almutalafadi biha ijaazadii lagu dhawaaqayay ijaazada waa tan hore usoo sheegnay shiikhu wuxuu odhanayaa ajaaztu laka hebelo waxaan kuu ijaazeeyey marwiyaati axaadiistayda ama wuxuu odhanayaa ardaydoo dhan buu ku odhanayaa ajaaztu lakum waxaan idiin fasaxay marwiyaati axaadiistayda inaa iga warisaan markaasoo kale maxaa la odhanaya shaafahanii hadduu keligii yahay hadday jamac noqdaanna shaafahanaa baa la odhanaya waa ijaazadii wa alaquu waxay ilaaqeen oo isticmaaleen markay gudbinayaan almushaafahata lafdiga mushaafahada shaafahana iyo shaafahana fi lijaazati almutalafadi biha ijaazadii lagu dhawaaqay wlmukaatabata ay waalaquu waxay kaloo isticmaaleen almukaatabata lafdiga mukaatabada fi lijaazati almaktuubi oo bimacnaa inuu u soo qoro shiikhii ardayga ajaztu laka hadda afka kama odhan ajaztu laka an tarwiya canii axaadiiii qoraal buu ugu qoray ardaygii waxa gaadhay ma dhawaaq baa mise waa qoraal baa gaadhay ardaygu odhan maaya shaafahani ilaa afkiisa kamuu qaaday muxuu odhanayaa kataba ilaya hadday jamac yihiinna kataba ilayna ama katabani wuxuu ii soo qoray ama katabana wuxuu noo soo qoray wlmukaatabata bay isticmaaleen fi lijaazati bay u isticmaaleen almaktuubi biha ijaazadii aan lagu dhawaaqine laysu soo qoray washtaraduu waxay u shariyeen fii sixati lmunaawalati kitaabka in laysu dhiibo ansaxaadiisa in layska wariyaa inuu ansaxayo iqtiraanahaa inay ku lamaanaato bilidni biriwaayati ijaazo alidnu biriwaaya waa ijaazadii ijaazo inay la socoto tanna waa munaawalo shiikhii buuggiisii ama kitaabkiisii ayaabuu gacanta kaaga dhiib hoobuu ku yidhi milkan aw icaaratan ama waabuu ku siiyey oo wuxuu hi koobi baan ka haysta ya ama umaba baahniy sida faatixadaan u haya qaadaba buuggayga qaado uu ku milkiye ama wuxuu ku idhi qaado soo qoro kadib ii soo celi soo koobiyeyso intaad muddo haysata ii soo celi munaawalaa la yidhah kitaabkiibuu qacanta uga dhiibi shiikhu wuxuu uhi waxaa u shardiya markuu warinayo si uu u wariyo inuu haysto oo bimacnaa uu haadaa kitaabii farwihi canii waacidhu ilaya ii soo celi ama waudhu sidaa ku qaado waa inuu ijaaza u raaciya irwi canii inuu idhahdo waxaa la mida ardaygiibaa wuxuu soo helay kitaab shiikha beri hore ka lumay kii uu ijaazadii oo kale ayuu soo helay dabeedna wuxuu i adintu laka aado iga wari iyo wii lamida wa hiya arfacu anwaaci ijaaza ijaazada noocyadeeda ta ugu sarraysa wey bal culimmada qaar waxay idhaahdeen samictu bay la midta mar hadduu kitaabkiina kuu dhiibay iga warina uu ku yidhi iyo markii aad dhegaysanaysa ee aad ka gaargaadhsiinaysa waa laga ina wa kaa dhex baxaan shiikhu dadajiyo wax ku dhaafaan baa laga yaaba laakiin kitaabkii uu qoray hadduu kuu dhiibo waabay ka xoog badan tahay bay idhah qaar waxay idhaha tucaadilu samaac samaacay u dhiganta laakiin waxaa laysku waafaqay ijaazooyinka kala duwan ama kitaaba noqoto ama ijaazadii caamkahayda noqoto intabaynu ka xoog badanyihin wa arfacu anwaac alijaaza shiikhu wuxuu hi wakadaa sidaa waxaa la mida ah ishtaraduu waxay u shardiyeen alidna fasax fi lwijaadati wijaadadii kitaab la helay horeynuu soo macnayn wlwasiyai bilkitaab iyo kitaabka in laysu dardaarmo iyo wliclaam in lays ogeysiiyo oo idhaahdo kitaabkaa anaa warinaya axaadiistaydii baa ku jirta ogow ama waan u dardaarmay hebel kitaabkay ama kitaabkiisiibaad soo heshay intaba waa inaad ijaaza u haysataa haddii kale warin maysid haddii kale warin maysid wailaa haddii kale falaa cibrata tixgelin male bidaalika ma warinaysid laguma ogola laakiin waxaad odhan kartaa wajadtu fii kitaabi fulaan kitaabkii hebel baan helay waxaasaa ku yaalay ama waxaad odhanaysaa awsaa ilaya wa fiihi waxa ku jiray ama wuxuu odhanayaa aclamanii wuxuu i ogeysii laakiin ka warin maayo shiikh eraygiibuu isticmaalaya xaqiiqadu ahay wailaa haddii kale haddaanu fasax haysan ijaazo haysan falaa cibrata bidalik riwaayo la tixgelinaya ma ah waxay la mid tahay kalijaazai caama waa ijaazadii caamka ahayd ijaazadu mar waxay noqotaa caam almujaazu lahu marna almujaazu bihi shiikhu waa mujiiz waa ka wax ijaazaynaya laakiin waxa la isu ijaazaynayo waxaa la yidhaahdaa mujaazun bihi baa la yidhahda mujaazun bihi kitaabkayga saxiixulbukhaariga axaadiistayda mujaazun bihi wey mujaazun lahuna waa arday marka mujaazun bihi caam hadduu noqdo dhib male dhib male waxaan idhi ajaztu laka hebelow kulla axaadiiii baa kuu fasax waa boqolaal kun oo xadiis dhib male almujaazu bihiga hadduu caam noqdo laakiin haddii kan loo ijaazaynaya uu caam noqdo lama ogola oo haddaan idhaahdo ajaztu lijamiici lmuslimiina fi lcaalam muslimka caalamka jooga lagaa yeeli maayo ama hadduu idhaahdo ajaztu lisoomaaliyiina fi kulli makaan wixii af soomaaliga ku hadla ama soomaali meelay joogtaba waan u ijaazay la yeeli maayo waa caam culimmada qaar waxay yidhaahdeen haddii uu yaro koobo oo uu yidhaahdo ajaztu lilculamaai bimaka dadka maka jooga welibana dhammaantood maaha culimada maka oo keliya taa la ogol yahay baa waayo culimada makay waa koobayi culimada burca hadduu yidhaahdo dee waa in yaroo kooban ummadda wada culimo maa iyo culimaa dee waa la tirin karaa kuwaas waa la ogol yahay baa waana caam laakiin waa caam kooban lama ogola alijaaza alcaama wlilmajhuuli iyadana waa la celinaya alijaazau limajhuul nin baa wuxuu yidhi ajaztu limuxamed maxaa la yidhahdaa muxamed ma muxamed ibnu ismaaciil ba mise muxamed ibnu isxaaq mise muxamed jaamac mise waa maxamed cilmi mise waa maxamed geedi maxamedda badan baynu haynaa kaa maxaa la yidhahdaa shalay baynu soo dhiganayn ya magaciisa muxuu ah muhmal baa la yidhahda magacii waa la sheegay laakiin la garan maayo hadduu idhaahda ajastu limuxamed waa la celinaya muxamedkiina la garan waayo waxaa la mida mubham hadduu ka dhigo ajastu liaalibin min ulaabi arday ardaydayda ka mida baan u ijaazayey lama yaqaan ajastu lirajulin nin baan u ijaazayey waa mubham laga yeeli maayo waa ijaazatu majhuul baa la idhaha walilmacduumi kii aan dhalan ee aan jirin wax ma loo ijaazaynay wuxuu yidhi ajaztu aduu kula hadlaya waa nin meesha fadhiya liman sayuuladu laka ubadka lagu goblan baa laga yaaba haduu doono ya wax dhalan doonana ilaahay baa ajaztu liman sayuuladu laka ka dhalan doona ee kuu dhalan doonaan ijaazo sii siiyey lama ogola alijaazau lilmacduum baa la yidhahda culimmada qaar waxay yidhaahdeen haddii mawjuud la raaciyo dhib male oo hadduu yidhaahda ajaztu laka waliman sayuuladu laka adigaan kuu ijaazeeyey ka aad dhashayna waan u ijaazeeyaa dhib bay yidhahdeen oo waxa weeye wuxuu dabagelayaa aabihii buu dabagelayaa bay yidhahdeen laakiin macduub isagana lama ogola cala alasaxi marka lagu socdo qowlka sixada badan fii daalika kaa dhammaantii waxaasoo dhani waa cala alqowli asaxiix aqwaal kalea ku jirta laakiin kaa saxiixa baynu ku soconaynaa wallahu aclam wsala allah waslem calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbi wsm